muuqaalada islaamka ee waaweyn bay kamid tahay shaciira min shacaa'ir alislaam oo aada u weyn weeye marka waa iska munaasab mararkay soo gasha ama dhowdahayba in wax laga yidhaahdo culummada muslimiintuna kutub waaweyn bay ka qoreen axkaamu lciideyn wax hadda fadhi lagu soo koobi karana ma aha muddo hal sac gudaheed ah baan isku dayaynaa insha allahu tacaala inaynu dul maro ugu muhiimsan ee ciideynka maadaama la sooman yahay dadka qaarkoodna ay meelo fogfog u afur doonanayaan wakti gaaban baa la yidhi hadalkiisuna gaaban qodobka koobaad waa xugumka salaada ciidda waa masale laisku maandhaafay waa waajib iyo waa fardu kifaayo iyo maya waa sunna mu ayaa culammada muslimiintu isuu maandhaafeen madhabka u roonna waa inay ciiddu tahay fardu cayn ay tahay calaljumla dadka muslimiinta ay ku waajibayso khaasatan dadka ay jumcadu ku waajibto ciidduna waajib bay ku tahay dadka musaafiriinta ah ee socotada ah ama dadka xanuunsan reemiga reeguuraaga ah ayagu waxaa ruksa uhay haystaan ciidda inaysan eh, tukanin ruksay leeyihiin haddaysu doonaan way tukan karaan bimacnaa waajibkuma aha ayaa loo badan yahay musaafirka ruuxa xanuunsan reemiga ree guuraaga ah dadka noocaasa waajibkuma aha ciiddu ayaa loo badan yahay hadday laakiin iyagu doonaan way tukan karaan qiyaasan cala ljumca jumcadu waa og dadaysan ku waajibin ay ka asaxdaa jira dadkaasa iyaguna ka mid yihiin ciidda waxaa loo sunneeyaa in loo qabaysto sida axaadii dhowra ku timid saxaabadana ka sugan taabiciintuna ay ugu dhaqmi jireen culammada barkoodna in lagu ijmaacay oon muran masaladaa ka taagnayn ayay soo guuriyeen oo ah in ay sunno tahay ciidaynka midda fitrigeen soo dhaafnay iyo tan ciidda carabeynu taaganahayba in loo qabaysto qabiiskaa goormuu noqonayaa qolya waxay yidhaahdeen salaada subax ka hor baa la qabaysan oo oogtuba intaysan dilaacin ka hor baa la qabaysan karaa habeenka niskiisa dambe waa la qabaysan karana waa la yidhi bacda alfajar salaada subax kadib baa la qabaysanna waa la yidhi waxaase u fiican markaad u baxayso meeshaad ku tukanaysid usii dhaqaaqaysa inaad qabaysato adoo qabow oo nadiif ah inaad markaa baxdaa wanaagsan nis damba ninkii qabaysaha dee waa huurahayaa oo waa mashquulahaya marka waa un mas'alo habeenka niskiisi dambe wixii lagaka eh, bilowdaba ilaa bixitaanka laga gaadhayo musallaha loo baxayo ama goobta lagu tukanayo intaasoo hadalba culimmadu waa leeyihiin waxaana wanaagsan inaad la qabaysto uun xilliga la dhaqaaqahayo loo dhaqaaqaya salaad tukadka aysan ka ahayn salaada subax kadib waxaa sunanka iyo axkaamta ciideynka ka ah in laisu qurxiyo oo nin walba dharka uu heli karo dharka u wanaagsan ee u quruxsan uu xidho maalinka ayadaa hadduu cusub yahay iyo iyo haddii uu markaa aad dhaqatood soo feeraysataba dhar quruxsan ayaa loo baahanyaa waxaa sunankeeda ka mid i ah axkaamteeda inaad is-udguso barfuun iskala daalo oo laisudgiyo cadar iyo qiib laisku dhufto ninkii wax kala waayana inuu soo unsadoo qayaysto ayaa loo baahan yahay cuudka intuu dabka ku rito uu aayar cumaamada iyo qamiiska lafturkooda buu soo uumiyo waxaa surankeeda ka mid ah salaada ciidaynka middan hadda aynu joognee berita ah adoo afkaada qaba inaad kalahdaa sunno ah adoo afkaada qaba qaxwe iyo timir iyo shah iyo hawshaasi sunno ma aha ciiddi aynu soo dhaafnay ciiddii fitriga ahayd taasa waxaa la sunneeyaa intaadan bixin inaad wuxuun afka ku dhufato ama middan waxaa la rabaa neefka udxiyadaa ah inaad ku afbilowdo adoo afkaada qabaad kallihii oo gaasku kugu dilaacahayo markaad soo tukata kadib baana neefkii la gowracay iyo haddii xalwe iyo meelaha buskud lagu siiyo wixaad hesho ad ku dhufanaysa sidaasay sunnadu ku timid aataaru saxaaba badanna ay ku yimaadeen saxaaba muslimiin badanna ay soo guuriyeen laakiin ciidulfitr iyadu way ka duwan tahay waxaa sunankeeda ka ah sida loo badan yahay in rag iyo dumarba la baxo oo lugayn lagu baxo gaadhi iyo gaadiid kale midna aan la qaadanin allaahuma inay baahi timaada mooyee dee ruuxuu ruux iska xanuunsan yahay ama waayeel yahay ama meeshuba fog tahay oon la gaari karin oo markaa gaadid loo baahdo dhib ma laha laakiin sida wanaagsan waa in loo lugeeyo meesha ciidda lagu tukanayo intaa la sii socdo waxaa la sunneeyaa in la takbiirsado rag iyo dumarba takbiirta waa in kor loo qaado oo lala jahro oo hugunkeenni iyo hawsheennu ay markaasi waddooyinka buuxisaan la doonayaa wadaadaha qaarkood waxay leeyiin dumarku haddii laga baqaayo in codkooda iyo cod quruxsan yihiin raggoo kale ma ee codkooda lagu fitnoobo laga cabsanay iyagoo hoos ha u takbiirsadeen ama ha iska aamuseen wadaadaha sidaa odhanaya laakiin ciid baa loo socdaayey fidnada meesha ma taalla gabdhuhuna ha takbiirsadeen ragguna ha takbiirsado waxaa la isku maandhaafay culummadu isku maandhaafeen takbiirta ciidaynku goormay bilaaban ciidul adxa baan hadda joognaaye culummada qaarkood waxay leeyihiin waay soo waxay bilaabanaysaa maalinka sagaalaadee attaasic oon maanta sooman nahay fajarkiisa salaadda subaxee saaka aan tukanay soo ma garanaysaa loo tukadayba in la bilaabo iyo labada ay leeyihiin culumaa qabta culum waxay leeyihiin duhurkii maanta aynu tukannay dabadii ayaa takbiirtu bilaabanaysa culum waxay leeyihiin maye berri aroorti waagu markuu baryaha salaada subax la tukado ama fajrkuba dilaaco ayay bilaabanaysaa oo yowmu naxri ama yowm alcaashir ama maalinka ciidda ah e, wadaadda waxay leeyihiin maya waxay bilaabanaysaa habeenka sagaalaadba habeenka sagaalaad bay bilaabanaysaa culamadu waxay yidhaahdaan maalinka berritay ciidda ah duhurkiisa dambe duhurkiisa dambe wixii ka dambeeyay bilaaban niman meel buu ku dhuftay annaga shaaficiyada labada ciidoodba waxaa noo badan habeenka ciidda in la bilaabo gabalka caawa markuu dhaco ayaan takbiirta bilaabayna haddaanu shawaafici nahay tii fitriga ciidulfitrina habeenka ay ciiddu kowga tahay ramadaanna dhammaado ee shawaal kowgiisaan bilaabayna saasaan annagunbaraa labada ciidoodna waa iskaga qiyaas qaadanaa oo midda fitriga ayaan ta kale oga qiyaas qaadanaa saxaabada aaaar badan baa ka timid oo isweydaarsan oo nin ku dhufta bacda duhur nin ku dhufta bacda alfajr iyo nin ku dhuftaba muxuu ahaaye habeenka qudhigiisa waxaa laakiin aaaarta u badan u qiimo badan ay tilmaamaysaa berito bacd alfajr berito bacd alfajr in ay bilaabanayso takbiirtu waynu soo sheegnay saaka aroortii saakaynu soo dhaaqnayna in la bilaabi karna culum ay ka suganta saxaabada ka mid a ah goormay dhammaataa takbiirtaas takbiirtaas ciidda adxada ama ciidda carafo waxay dhammaan sida loo badan yahay maalinka saddexiyo tobnaad galabkiisa bacd alcasar xoogow intiqaac laga siiyo iyo halkaa lagu khatimaaya wadaadana waxay leeyiin ilaa uu gabalku ka dhacahay waa la wadi maalinka saddexiyo tobnaad alimaam shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh isagu isagu eh, wuxuu qabaa ciidahoo dhan waa isku baab xagga bilaabashada isku mid bay yihiin laakiin xagga dhammaadkun bay kala duwan yihiin ciidulfitr de waa taqaanaan lama sii wado wixii marka musalaha laga soo dareero wixii ka dambeeya allahuma adbara salawaat bacdu ahli cilmi marka ay sunnayaanba mooye waxaynu soo sheegnay oo tilmaannay inay sunnadu tahay in masaajid loo dareero musallaha iyo garoomaha ciidda loo dareero alimaam shaafici iyo shaaficiyadu waxay qabaan garoommadu waa lagu tukan karaa oo way bannaan tahay laakiin waxaa sunno fadli badan bay yidhahdeen in lagu tukado masaajidda waa madhab shaafici sidaa wey maxaa yeelay marka hore waxaa fadli badnayd khayruulbiqaaci maxaynu iska ogeyn goobaha iyo dholalka waxaa u khayr badan meelaha masaajidda ah waxaana u shar badan goobaha suuqa ee lagu ganacsado masjidka horaanba asagoo fadli badnaa haddana kulanka iyo ciidda asagaa mudan ayuu shaafici yidhaahdaa wuxuuna u daliishaday ree mako xilligii saxaabada ilaa yowmina haada masjid اlxaraam bay ku tukadaan buu yidhi ciideenka ciidda carafo iyo midda fidrigaba xilligaasay tukadaan waxay ku tukadaan baan ujeedaa masjidka bannaan iyo garoonna ma aadaan shaaficiye iyo shaafici marka lagu yidhi nebi maxamed calayh salaatu wasalaam masjidkiisii madiino oo masjid ka fadli badanba uusan jirin ila almasjid alxaraam mooyeene nabiga intuu ka baxay musalle iyo banaan iyo garoon tegay haddaba sunnada waxaa weeye in garoommada iyo meelaha lagu tukada shaafici ee ma aha in masaajidda lagu soo noqdo shaaficiyadu imaamku waxay ku jawaabeen nabigu wuxuu masjidkiisi madiine ooga tegay garoonkana u tegay masjidka madiinan ummadda qaada inuu ciidhi buu ahaa masjid xaraam ee makana masjid weyn baa ummadoo dhan qaadaya saa darteed baysan reer u baahanin inay bannaan iyo garoon tagaan reer ay u baahdeen inay musalle iyo bannaan tagaan shaaficiyada gartoodu iyo wejigooda waa sida qodobka ii raaca waxaa weeye waxaa munaasaba oo wanaagsan ama sunna ah. sida waada ka cabireen musallaha ciidda marka la tago inaan la sunnaysanin sunno ka horaysa iyo mid ka dambay salaadana ma jirto sunadaynu ka hadlaynayn diidannahay sunna qabliya oo raatiba ah sunna bacdiya oo ka dambaysa salaada ciidda ma ay jirto waxay culammada muslimiintu isku maandhaafeen ma iska sunnaysan karaa sunna mutlaqa ah oon raatiba aanan oga jeedin taa iyadu muran badan baa ka jira sawaabkuna waxaa weeye lama sunneeyo lama sunneeyo gurigaada markaad joogto waxaad tukan karta tukan laakiin mar haddaad garoonka tagto takbiirta ummadda la qaado wad ilaa laga tukanayo markaad soo tukato guryahaada timaadana waxaa doonta samee waktiga salaada ciidda waa marka waagu bariyo qoraxduna soo baxdo waktigii karaahadana u dhammaado soo xilli aad sunaysataan ma taqaanaan oo intii la wardiyo qoraxdu dheeraato ilaa ay gaadho waran joogi ama laba mitir ama mitir iyo bar ay dheeraato waktigeeduna wuxuu dhammaadaa ilaa waktulkaraahiyada kale oo duhurku marka uu soo dhawaado qoraxda ay bartada ku istaagto xilligaas ayuu ku egyahay waktiga ciidda wadaadana waxay dhaheen ilaa duhurka la gaadho zawaalka la gaadho waktigeedu waa taagan yahay sababkuna waxaa weeye qoraxdu markay dheeraataa waktigeedu bilowdaa wuxuuna ku ogyahay waktulikhtiyaarkeedu waktulkaraahada oo cinda istiwaai shamsi fii wasat الsamaa yuu ku egya amaa waqtijawaasku waa ilaa duhur laga gaadhayo oo qoraxdu ay ka zuulayso sida sunnada wanaagsan waxaa waye waa in loo jarmado loo kallaho salaada ciidda khaasatan midda berri ina zuulaysa ee ciidulaضxaaga ah midda ayadu ramadaan xoogo waa la yar dibdhigi karaa laakiin tan waxaa wanaagsan in la dedejiyo sababkuna waxaa weeye hilbe iyo adhi inoo xidhan oo loo soo degdegahaya marka waxaad rabaa saadii loo tukadaba in birta laga aslo carafadii oo raashinkii la kariyo oo ummaddii wax lagu sadaqaysto oo meeshaasi bahjada iyo suruurka iyo damaashaadka uu ka dhaca la doonaya saasaa marka loo dejiya ciidulaضxaaga ta carafana dib loogu midda soonna dib loogu dhiga salaada ciidu ma laha aadaan iyo aqimid iyo isu yeedhid kaleo asalaatu jaamica iyo warisku imaada iyo uubatayn ma laha waa hawl lagu talagelahayo muslimiinto dhan ba sugahaya nin walba asagaaba soo dhaqaaqi aadaanna ooma baano aqimidna ooma baahno isku qayli karana ooma baahno salaada ciiddu waa ragcataan waxaa loo tukadaa sida ragcataynka salaadaha kale loo tukado waxaanu la dheertay keliya takbiirooyin waa taqaanaan fara oo dhaadhe oo dhowr ah ragcadda koowaad markaad idhadho xidhato bacda takbiirat alixraam ducaaulistiftax inaad geliso ayaa wanaagsan ducaaulistitax wajahtu wajhi ladii iyo wixii akhrin kartee ducaad yeelin kadib ayaa takbiiruhu bilaabanayaan culamaa qabta waadana waxay leeyihiin marka saal loo xidha takbiirat lixraamkaba waa lala cidhbin say dooniba ha noqotee ragcadda koobaad bacda takbiirat alixraam waxaa gelaya toddoba takbiirood toddoba takbiirood ayaa gelaya ma waxbaa loo dhexaysiin takbiirooyinkaas mise waa xidhiidh oo baas ah inaan waxba loo dhexaysiinaynin baa loo badan yahay wadaaddaa adkaar sheegay baashii aan laga dhigin baase xoogahu seem ha loo riday leeyihiinoo wax loo dhexaysiiyo istiaar iyo allabari iyo oogu geli haddana allahu abar sawaabkuna waxaa weeye in la xidhiidiyo oo la kala goyno kadibna faatixaad akrin iyo suuradihii sunnada ahaa ama sabixismo ayaad akhrin ama suuratu qaaf ta labaad ragcadda labaadna markaad soo kacdo takbiirat اlqiyaam kadib an an allahu akbar baa geli shantaa kadibna hadda waxaad akhrihi faatixadii kadibna waxaad ku xijin suurat اlhaashiya alataar Eh, ama suuraة اqtarab oo nabigu akhriyi jiray haddaad intuba iska diso quraan yar aad dooratana soomaaliya way deg deg badan tahay ee dhib ma laha gacmaha korma loo qaaday marka la takbiiranayo takbiirta allahu akbar allahu akbar ma laleeyahay gacmaha kor miyaa loo qaaday mise halkaan baad ku dheganaan oo takbiirta afkaad ka wadi selafku waa isku maandhaafeen waxayna saxaabadu iyo taabiciintu u badan yihiin in takbiir walba gacmaha kor loo qaado oon la kala reebin takbiirta iyo gacma koruqaadda aan la kala reebin wadaadana waxay leeyihiin waxaan takbiiratu ixraamka ka ahayn ood kor gacmaha u qaadaysa ma jirto iyo meelihii kale salaada dee gacmaha kor loo qaadi jiray sida ictidaalka iyo ilaa akhirihi qodobka i raaca waxaa weeye musalluhu lagu tukanayo meelaha aynu ku tukanayno ma inay hal meel noqoto ma shardiba mise meelo kala duwan baynu ku tukan karaa musala alciid wuxuu la mid yahay ka salaat aljumca salaat ljumca ciddi qabta inay tacadudo aydna waxay qabtaa musalluhuna waa tacadudi karaa ciidu meelo kala duwan baa lagu tukan karaa hadday baahi keento bilijmac salaada ciiddees ciid اladxa ama ciid اlfiri ah muslimiintu beled waaxida ku nool meelo kala duwan bay ku tukan karaan hadday baahi keento ay meeluhu cidhidh yihiin ama roob jiro ama la kala fog yahay ama imaamka meel kugu tujin uu mubtadic yahay aadan jeclayn salaadiisa markaana uusan amiir ahayn imaam waxaa jira mogta mubtadica xaggana amiira oo haddaad khilaafto malagaabaa galahay hadduu ogaado inaad meel kale ku tukatay uu kuu dhiilqaadi midna waa midaad garbasiman tihiinoo inaan soomaaliyada waxba la isdheerayn marka aan soo koobay madaahibta afarta iyo kayrkoodba culamada muslimiintu khilaaf kama qabaan ciido badan in la kala tukan karo hadday baahi keento waa ay fahanteen baan u malay masalada khilaafiga waxaa weeye haddaysan baahi keenin ma la kala tukan karaa xanafiya waxay dhaheen bilaa baahi baa la kala tukan karaa iyadoon wax baahi aa keenin nin walba meeshuu doonaa camirto salligiisa iyo jamaacadiisa meel ha dhigto halkaasay xaniifiyu ku dhufteen laakiin ra'yiga sababka waxaa weeye muslimiintu inay midoobaan oy wada socdaan oy magacooda iyo muuqaalkooda iyo mashxaradkoodaba mideeyaan waa muhiim haddii laakiin baahi timaado waa sida hadda nairobiba ka jirta ama adduunka o dhan ba ka jirta hadda nairobi meeqa meelood ba ku tukataa dhowr iyo toban dhowr iyo toban baad ku tukataa marka hadday baahi keento iyado muran ma lahaa waana masale hadda culamadu meel walba lagaga hadloon dhib ba lahayn waxaan laisu khilaafay haddayn baahi jirin ama hadday baahi jirto waa bilaa khilaaf ragga culummada maslada aad u fafaaya waxaa ka mid a ah shekhu islam ibnu taymiya ninkii muraajacayn karaa majmuuc fatawa majalka labaataniyo afraad laba boqol iyo sideed ka dambeeya ha ka muraajaceeyo jumcadoo kale salaada jumcadoo kale ayadu beledka waa hal magaalo laba jumcama lagu tukan karaa iyadna muran badan baa ka jira annaga shaaficida weliba dhib badan baanu ka qabnaa waa ogtiin baan u malayn wadaadaha suufiyada waad aragtay markay jumcada tukadaan duur bay haddana tukadaan ilaa soomaaliya ilaa kenya meel walba wadaad suufi a jooga ama shaafica waxaa laga yaabaa in markuu jumco tukado uu tukado duhur oo maxaa jira waxaa laga yaabaa shuruuddii salaada jumcada in wax dhiman yahay afartankii nin amaan la helin imaamku khadiibka ama arkaanulkhudba wax ka tegey ama wax jabiyey sheekhii fiqi axkaamta noo akhriyi sheekh maxamad sadiq raxmat ullahi tacala aleh waxaan xusuustaa asagu ma ogolaan jirin isaguma ogolaan jirin waa kula dagaalami jiray saaxiibadii laakiin dhaqanka u badan sidaas wey shaaficiyadu kutub bay ka qoreen beled hal magaalo inaan laba jumco lagu tukan karin taqidiin subki kitaab buu ka qoray mabuuc ku ah fi fataawa siraajudiin albulqiini baa isagu radiyey oo yidhi waxaad wad waxba kama jiraan waana kharun lilijmac asna kitaabkiisa waa mabuuc fi fataawa marka shaaficiyadu dhibkaas ayay ka qabaan in laba jumco la tukado oo hadda haddaan belal ku tukanno oon anagu la hormarno siduu sulki isagu soo guuriye ama ku dagaalamay ragga taageersan waxaa weeye mid hidaaya lagu tukatay lagu tukaday ma asixin haddii hidaaya lagu hormaro jumcadiisii oo sigisku uu hal sikin ka dambeeyo ama shan daqiiqo taasi waa batala saas darteed waagaa xerta ahay inay soomaaliya la joogay sideet siddeetan dhowrkii masaajidka u horreeya aan u tartami jirin maxaa yeele wixii kale saa waa maxay wixii kale jumcadiisu waa feeg marka dhibkaasaa iska jira ciiddu marka way ka dhib yar tahay ciiddu way ka dhib yar tahay sida sawaabkaana ciidduna way tacadudi kartaa jumcaduna way tiroobi kartaa jumcadu baahiba kuma xidhno baahiba kuma xidhna waxaa weeye lanno masjid keliya oo hadda muslimiinta qaada in beled waaxid laga helo way adag tahay haddii baahi la helo waa la qaybin karaa haddaan lahayn lama qaybin karo haddii la qaybina sababta waa baala wax qaba ma jiro laakiin inay fiican tahay in hal jumca la tukado hal masjidna la iskugu yimaado muran ma laha taa inay fiican tahay wadaaddaha ku dagaalama waxay leey nabi maxad sal ly slam madiino masaajid yar yaroo fara badan baa ku yaalla oo jamaacaadka lagu tukado oo imaam raatiba leh oo shanta waktiba lagu tukado laakiin maalinka jumcada la gaadho masjidka nabi maxamed baa la iskugu iman jiray a'imadii masaajid yararka oo dhan intay soo tagaan macalxaafadihii la soo guuro ayaa waxaa laiman jiray almasjid annabowi sidoo kale waxay leeyihin masaajidda kale ee meelaha xaafadaha ku yaalla shanta waqti ha lagu jamaacaado laakiin jumcada marka la gaadho aan iskugu nimaadno masjid weyn oo ma'wi oyna qaada adugu shaaficiyadu dagaalkeeda meelahaas u badan yahay sunnadu waxaa weeye salaatulciid markaynu marayno in lagu bilaabo salaada tukadkeeda khudbaduna ay dambayso siduu nabigu yeeli jiray sal slam abubakr cumar cumaan cali khulafaa raashidiin ay samayn jireen khudbadaa ka dambay salaada ciiddaana waxaa wanaagsan inaad oo dhulka taagan aad khudbayso hadday baahi timaadda inaad ama geed fuulsho ama aad gaadiid fuulsho ama mimber lagu istaago ay baahi keento fuqahadu ma diidano laakiin in dhaqan iyo cadal laga dhigto mimber meesha in la sii dhigto bidca inay tahay baa loo badan yahay khudbada salaada ciiddaa ka dambaysa axaadiista ku sugan baabka daahirkeeda waxaa ka muuqda hal khudba inay tahay axaadiis daciifoo baabka ku timid iyo culamaa ulmuslimiin kulligood waxay qabaan salaada ciidda ah laba khudbaa ka dambay innaga wahaabiyada waa aragteen waxaan khudbaynaa hal khudbo soo sidaa ma ah axaadiista ku yimid masalada nabigu inuu khudbayn jiray ee saxaabadu daahirka xadiid sariixa ma jiro aahirka waxaa laga fahmayaa inuu nabigu hal khudba khudbaynayey saxaabaduna sida ay ahaayeen laakiin axaadiis dacfi ku jiro iyo taabiciinta iyo fuqaau salaf kulligood waxay sheegeen in la khudbeeyo laba khudbo sida tii jumcadoo kale ah qiyaasna way ku xoojiyeenoo waxay dhaheen ciiddu waa ciidu sana jamcaduna waa ciiddu isbuuceenna maadaama iyadoo ay laba khudbo lahayd tanna waa inay laba khudbo yeelato xoogo baad noo khudbayn kadib waad fadhiisan haddana waad kici sidii loo kici jiray ibnu xasam muxallaha wuxuu ku sheegay ciiddu inay laba khudba leedahay khilaaf kuma jiro waa bilaa khilaaf masaa'il badan ba intu soo tiriyey wuxuu hi wa kullu haada laa khilaafa fiihi waxaa laga fahmay in kullu haada ay ku dhex jirto khudbateynka ciideynka ay ku dhex jiraan masle saa iskaga dhib badan weeye marka ninkii hal khudba noo akhriyayna waxba la dagaalami mayno waxaase jecel lahaa in laba khudba laga dhiga si looga baxo ijmaaca uu soo gura ibnu xasam aan loogu dhicin salaada ciiddu ninkay dhaaftee soo daahee laga hormaro labaynu u kala qaadaynaa haddii uu jamaaca ku tukanayo oo jamaaca dambe la alkoodo ama la maamudo ragcataynka unbaa la tukan haddiise keligii uu tukanayo jamaaca uu waayo afar ragcadood inuu tukadaa fiican sida jumcada hadday ku dhaafsato duhur madaan tukan lahayn afara ciiduna hadday ku dhaafto waxay ka dhigan tahay jumco ku dhaaftay afar afar duhura in la tukado waaa lagas afar in la tukado waxaa laga soo guuriyaa cali ibn mascuud iyo shacbi iyo daxaaq wayna ka sugan tahay raggaas salafkaa badankood way ka sugan tahay bacdu salaf waxay samayn jireen iyagu hadday ciidda dhaafto ragcatayn bay iska tukan jireen sayidina anas baa isaguna sidaa fari jiray dadkay ciiddu dhaafto calina markuu asagu u baxay ciiddii musallihii aaday dadkii maxastaa iyo waayeelkii dadka xanuunsanaa iyo aan gaari waayay garoonkii weynaa imaam buu u sameeyey abu mascuud alansaari buu saaray wuxuu ihi ku tuji marka laba riwaaya ka timid oo muxuu laba ragcaoo tuji iyo maye afar tuji labadaaba way soo aroortay nimanna riwaayad bay rajaxaan midna mid kaley rajaxaano waa isku maandhaafa maxaa sunnaha markaan ciidda ka soo laabanayno waddadii horeenu ku aadna midaan ka ahayn inaan ku nimaadno kusoo noqonno waxaa bannaan in laysku hambalyeeyo oo taqabal allahu mina wa minkum laysu duceeyo allaha kuu dembi dhaafa la yidhaahdo way iska bannaan tahay maxaa yeele hambalyadu iyo tahniyadu waa min baabi alcaadaad caadaiya dhaqan weeye wixii baabulcaadaadana waxaa asal u ah inuu bannaan yahay oon xaaraan uusan ahayn karaahana uusan ahayn ilaa bidaliilin daliil khaasoo tusaya shaygaa inuu mamnuuc yahayba mooyeen bacdu salaf hawshaa way dhibsadeenoo waxay idhaahdeen ciidaha in laiskugu hambalyeeyo waa dhaqan yahuudeed bay dhh dhaqan nasaara wey waa war ahlu kitaab maalinkuu dhashay buu ka dhiganhayaa ciid maantalo kaar buu la ordaya waa aragtan waxaa ahlu kitaabka ah waxay sameeyaan marka ciidoodu waa carrakawaa waxaan hamba hambalye iyo hawlahaan aad wadaan bay dheen waa dhaqan ahlu kitaaba inaga daay laakiin maadaama ay baabulcadaad tahay jamaaca min aslna ay ka sugan tahay min asaxaabati wataabiciin wax dhiba ma laha waa lala iman karaa waxaynu u gudbaynaa mas'ale ah ina haysato ah hadday isku beegmaan jumciya ciid maxaa tala ah hadda nairobi joogno dhowr goor soo noqotay baan u malay hadda berrito waa jumco waana ciid ciiddii sanadka iyo ciiddii ee isbuuca sitimaanka isku beegmay hawshaa in shareecadu wax ka tidhaahdo nabiguna uu wax ka yidhaahdo waxaan u malayn in la filahayo marka madaahib dhowr ah oo ilaa toddoba gaadi ama ka badan ayaa masalada ku jira idinku mashquulin mahayo laba madhab oo ila macquulsan un baan soo guurin waan ka tegayna maxaa yeele waktigu waa iska cidhiidhi laba madhab oo un salafka laga soo guuriyo keliyaan wax ka tilmaamin a'immada dambe iyo mutaakhiriinta dambe warkooda dambe ku sii mashquuli maayo maxaa yeeley sheekhu islam ibnu taymiya wuxuu tilmaamay khilaafkaa dambe ee yimid inuu yahay khilaaf ku salaysan inaan xog hayn oo axaadiidta iyo aaaarta meesha ku yimid aan war ka hayn ninkaa khilaafkiisa isagaa loo cudurdaaro waa macduur laakiin ma noqdo khilaaf muctabara ah. xadiid baa masalada ku yimid aayad baa ku cad adoon hawshaaba haynin baa ku dhufata meel maadaama adugu uusan ku soo gaarna khabarka shaarica waa lagu cudurdaari laakiin warkaade wax ka soo qaad ma laha sida dadka madhabkooda hadda aanan macno badan u siiyeyna waxaa ka mid a madhabka shaaficiyada maalikiyada xanafiyada afarta madhab iyo sida caanka ka ah xanaabilada afarta madhabba sida mashhuurka ah warkooda wuxuu ku salaysan yahay xog la'aan sheekhulislaam ibnu taymiyana ka warramay fii majmuuc alfataawa majalka labaatan iyo afraad laga muraajaciy madhabka laga soo goriya saxaabe iyo taabiciin waa laba madhab laba madhab wey madhabka koowaad waxaa weeye ninka ciidda tukada ciidda ninka tukada ee imaamka iyo jamaacada la tukada ama iskiiba u tukada salaada jumcadu waajib kuma aha ruksay u tahay hadduu doono wuu tukanoo meelaha lagu tukan buu aadi hadduu doono wuu iska dayn wainaa mujamicuun inaad marka ciiddi soo tukato jumcadana aad ku darsato way kuu bannaan tahay jumcada laakiin aad ku darsanayso waajibkuma waa rukso iyo waa mustaxab iyo waa khayr inaad ciidda soo tukadoo jamcahana faraha ka qaado ood hilibkaada cuntood reerkaada aado madhabkaas waa madhabka saxaabadu iyo taabiciin badan laga soo gooriyey madhabka labaad shaekhulislaam ibnu taymiya ka soo guuriya saxaabo iyo taabiciin ka soo guursha aniguna ma arag muxuu yahay ninka ciidda soo tukada jamcadu waajib kuma ruqsu haystaa laakiin imaamkii ummadda tujiyey waxaa waajiba inuu jumcada oogo say u soo tukadaan dadkii aan ciidda tegin jumcada tukan lahaa xaggan ay jumcada u tukadaan dadkii doonayay inay isku darsadaan ciid iyo jumcada haddii imaam cabdinuur berri ina tujiyey ciidda waxaa laga rabaa buu ibnu taymiye leeyahay mimbarkan jumcadan inuu soo fulo inoo khudbeyo salaada ina tujiyo maxaa yeelay dad baa raba inay jumcada tukadaan waa inay helaan imaam jumcada tujiya una khudbeeya dad baan ciiddaba aadin oo jumco waajib ku ahayd jumcadii tukanaya marka asagu sidaas wuxuuna u tiiriyey inuu yahay madhabka laga soo guuriye saxaabiya taabiciin kutubta salafkana kuma aragano labada madhab bimacnaa waajib bay ku tahay baan ka hadlahaya in ciid soo tukaday bay jamca waajib ku tahay inuu tukado ma salafka iyo saxaaba kama hayo madhabka u horeeya ah ninkii ciid soo tukaday jumcadu sunnay u tahay ama ruksay u tahay ee waajib kuma wuuna tukan karaa hadduu doona wuuna iska dayn karaa axaadiis fara badan baa ku timid xagga saxaabadana sayidina cumar baa laga soo guuriyey oy ka sugan tahay ibnu zubayr baana u tiriyey saxaabi kalena u tiriyey waxay ka sugan tahay sayidina cali waxay ka sugan tahay cuثmaan ibn cafaan cabdullahi bn cabaas cabdullahi bni cumar cabdullahi bni zubayr bay ka suganta xagga saxaabada taabiciintu waa badan yihiin shacbi baa ka mida caطaa ibn abrabax baa ka mida nahaci baa ka mida rag dhowraa ka mid a awan abu saalix eh, baa ka mida jamaaca min ataabiciinna iyagu waa ka sugaya xadiidka u horreya waa xadidka abi hurayra maali laba maalmood oo ciid iyo jumca isku beegmay markaasuu nabigu ummadda tujiyey kadibna wuxuu ku yihi muslimiinay maanta waxaa isku beegmay laba ciidood ninkii doona ciidda uu tukaday jumcaday ka gudaysa faman shaaa ajza'ahu can اljumca wa inaa mujamicuun xadiidka abi hurayre khilaaf baa ku jira irsaalkiisa iyo wasligiisa hadduu mawsuul saxiixa noqdona waa khayr hadduu mursal saxiixa noqdana shawaahidda kalea ku filan nabigu wuxuu idhi ninki ciidda soo tukaday ciiddaasi jumco way kaga filan tahay aniguse waa isku darahayaa ciiddi iyo jumcada xadiidkii zayd ibnu arqam baa kamida mid ah mucaawiya weydiiyo intaad nabiga nan loolayd ma aragta nebi maxamed oy ciidiyo isqabteen jumco isqabteen haa buu idhi muxuu nabigu sameeyey niska hore wuxuu tukaday buu idhi salaaddii ciidda jumcadin ruqsu ka dhigay uma rakhasa fi ljumca riwaayo kale man shaa an yujamica falyujamic ninkii doonaya inuu isku daro jumco iyo ciid ha isku daro ninkii doonayna ciiddiis ha ku kaaftooma xadiidka isagu waa saxiix xadiid ibnu cumar baa asna baabka ku yimid oo asna odhanaya inuu nabigu yidhi laba ciidood baa kulmay inuu ibnu cumari laba ciidood baa kulmay xilligii suubana sal ly slam markaasuu ummadda u khudbeeyey wuxuu nabigu yidhi ninkii doonaya jumcada inuu yimaado ha yimaado waman shaaa an yatakhalafa falyatakhallaf ninkii doonaya inuu gurigiis iska joogana ha iska joogo ibnu maaja abaraani baa wariya sanadka xadiikaasna waa aciif aarka u caansanee qadiyadda aad loogu ictimaado waa aarka cabdillahi bni zubayr cataa ibn ka waramaya min fuqaai taabiciin wuxuu leeyahay ibnu zubayr cabdullahi bni zubayr alsadi waa kii waagi dambe reer ku baxay khaliifka noqday maka iyo madiina dhulkaaso dhan ba isku darsaday asagoo amiiroo khaliif ah oo maka jooga ayaa ciid iyo waxaa isku beegma jumcada raggii la tukaday taabiciinta waxaa ka mid ah cataa ibn abi rabax almaki muxuu sameeyey buu idhi maalinkii midkiisa hore ayuu wuxuu tukaday buu idhi ciiddii buu ummadda tujiyey kadibna khaliifkii iyo amiirkii kuma soo noqona masjidkii maka masjid xaraam kuma soo laaban duhurna oomuusan imanin jumcana uma imanin anigaiyo wuxuu yidhi in caamo u badan ayaa meesha nimid iyo culummo kale markuu imaamkii noo iman waayey masjidka uu soo buxi abdillah ibn iyo khaliifkii ayaan tukana bu keli keli nin walba meel istaagay tukano iska baxay ibnu cabbaas oo markaa ay isu dhacsanaayeen ibnu zubayr niman qaraabo wada dhashay wada saxaabo laakiin wamaca dalika ibn cabaas iyo cabdillah ibn zubayr waa isqoomeen masaa'il siyaasadeed oo maamulka muslimiinta ku saabsan ee isku maandhaafeen iskuma fiicinayn cabdillah ibn cabaas oo daa'if ku maqan ayaa soo noqdaybu markuu maka yimid yaan ku dacweynay oon ku jaadnay ibnu zubayr wuxuu sameeyey ma ogtahay ibnu zubayr wuxuu sameeyey waa dhaweyd hee ciiddi hadda la tukaday isku beegantay intuu iska tukaday ciiddi yuu iska seexday duhurnama tujinin jumcaannama tujinin waxna tujiyaan weynay meesha waa ku baabaa waxaa la daweynayaa cabdulahi bn zubayr baa la daweynaya markaasuu muxuu idhi asaaba sunna sunnadiibaa asiibay bu hadduu ciiddii idin tujiyey jumca waajibba kuma hadduu iska saxdana waa fasaxan yahay hadduu isku darana waa khayr asaaba sunna ayuu yidhi ibnu zubayr baa loo sheegay waxaa la yidhi baan kugu dacway ibnu wuxuu ku yidhi asaaba sunna wuxuui intaan cabbaas baa hadda ka baan sayidina cumar anigu joogay buu ciid iyo jumca isku baagma sayidina cumar amiirmuminiin kadib muxuu samey fa sanaca mila maa sanactu bu sida aan yeelay bu cumarna yeelay ibn cabdilhaadi wuxuu yidhi waxaa nasahiya raganimo ah buu ihi asagoo isku dhacsan yihiin ibnu zubayr masaladu markay hawl diineed noqotay wuu ku taageeray buma dhaleecaynin ma khilaafin kuma xumayn ila mar baa laisku xumeeyahay soomaali waa taqaana mar baa laisku xumay kuma xumaynin ee wuxuu yihi waa saxan yahay amaan iskhilaafsanaanne midantada wuu ku habsaday cataa ka warramay wuxuu leeyahay sidaa uu musbir sameeyey waxaa qoonsaday buu ihi min bani umaya bn cabdishams laakiin wuxuu ihi wa ama alfuqahaa falam yaquluu fii dalika fuqahadii saxaabada ama taabiciinta ee xilligaa noolaa hawsha ibnu zubayr uu sameeyey waxba kamaysa dhihin way taageereen laakiin caamo reer bani cabdinshamsi oo de reer bani um raggu dee afgembiye ayaa xoogow nuuqnuuq yidhi kuwana culamaa ku afgembiye waa iska aamusay cataa wuxuu idhi dadki ku inkiree la dagaalamay ibnu baan ahaa kadib waxaan ogaaday buu sunnadu inay tahay sida uu yeelay cabdullahi ibnu zubayr aarkaasi marka aar صaxiixa ah oo aad u qiimo badan wey asna muxuu taageerahayaa axaadiitii aynu soo maray ee marfuucada ahay sayidina cumaan bn cafaan baa asaguna xilligiisii waxaa iswaafaqay jumco iyo ciid markaasuu ummaddu u khudbeeyey wuxuu yidhi dadka ciiddana la tukaday xaafadaha korkooda ka yimid waad fasaxantiin buui jumcaha sugina waa idin fasaxayn ninkii doonaya inuu joogo jumcadana la tukadana ha jooga buui qolyaha waxay ka qaateen ninkii ciid tukaday xaafad fogna ka yimid asagoo jumcadu ruksay u tahay lagama rabo laakiin ninkay xaafadiisu dhowdahay waxaa waajiba inuu isku daray dhaheen jumco iyo ciidba inuu isku daro hawshaasi hawl aarka laga fahmi karoo cad ma aha sayidina cumaan wuxuu fasaxay ahlulcawaali ahlulcawaalina waa xaafadihii fogfogaa ee madiina ka tirsana laba mid un weeye waxa meesha yaalla xaafadaha dadka ku noole muslimiinta ah jumco inay waajib ku ahayd horaanba iyo inaysan waajib ku ahayn hadday horaanba jumcadu waajib ku ahayd amiir ma fasixi karo nin amiira ama waalia ama qaadi ama ku dhihi karaa hebelow jumcadu waajib bay kugu ahayd laakiin maanta kaa fasaxay soco ma ku dhihi karaa maya haddii amiirku wuxuu yidhi dadkiina ciidda nala tukaday xaafadaha fafkada reer madiine ah jumcadii waa idin fasaxay waa idinka fasaxay jumca laidinkama rabee socda ninkii doonaya isagu uu iska joogo nala tukado jumcadana nala tukado taa macnaheeda waxaa weeye amiirku wuxuu ka hadlaayaa anigu ciiddii jumcadan waan isku darahayaa ninkii igu raacahayaa ila tukado ninkii kalena waa fasaxan yahay wey maxaa yeele shay waajib ah kuma dhici karo amiir iyo khaliif iyo imaam fasaxii iyo fasala fasaxla-aantii haday horaan dadka reer cawaalida aysan jumcadu waajib ku ahayn idanka sayidina cumaan macno ma laha horaanba waan idmanaa weeye sayidii amarkaada amar baa ka horreeye weeye in cali qiblaxaan iyo in cabdilxasan markay isqabteen hadday dadka ay ahaayeen dadaan jumca lagu lahayn waa idiin ruqsayey waa idin fasaxay sayidina cumaan waa iska ta'kiid iska dhuujin weeye horaanba waan fasaxnayn bay hadday jamcadu waajib ku ahaydna idanka sayidina cumaan ma ridi kara samay ma ridi karo taa macnida waxaa weeye ninkii ciid soo tukaday jumcadu waajibkuma aha annagu waa isku daraynaa ninka nagu raacaya khayr nin kalena xaafadiisa haweydi doonto imaamku u jeeda saasaa saxa sidaa darteed baa maalig wuxuu yidhi cumaan ruuxaan ka ahayn oo yidhaahda reer cawaalidu iyo xaafadaha korkoree madiino jumc lagama rabo cumaan hortiimaana arag buui laguna dhamayo warkiisa waba kama jiraan wadalika ayru jaa'izin walaa naquulu maalik baa cumaan radinay waxaan le imaam maalik cumaan inuu radiya ma maxaa yeelay aarka meeshuusan meeshuu lahaa meel ahayn buu u qaaday sayidina maalik sababku waxaa weeye cumaan wuxuu sameeyey wuxuu cumar sameeyey ibnu zumayr sameeyey unbuu sameeyey laakiin haddii lagu fasiro daday waajib jumca ku ahayd buu cumaan ka riday markaa waa markuu maali qoonsanay inaguna aan qoonsanayn ayib sayidina cali aarkiisa asna meesha ku sugan dhow dariiq buu ku yimaadaa inta badan munqaacaad bay u badan yihiin mid mutasilana dacfi baa ku jira ilaa an aar ilaa afar aaroo isku macnoa ayaa sayidina cali laga soo guuriye oo hawsha khuseeya marka la suugeeyana culum waxay leeyihiin aarka cali waa sugan yahay bimajmuuci uruihi mid ka midaan soo aadanaya laba ciidood baa isku beegmay xilligii sayidina cali markaasuu ciidda tujiyey markuu ciidda tujiyey uma khaaabahum calaa raaxilati hashuu ugu khudbay muslimiinta ciidda kadib markaasuu wuxu uhi ayuha annaas man shahida minkum اlciida faqad qadaa jumcatahu in allah muslimiinay ruuxii ciidda soo tukaday jumcadiisi waa gutay riwaayo kale faman araada an yujamica falyujamic waman araada an yajlisa falyajlis yani fii beytihi aarka cali duruqdiisa dacfigu ku jiro iyo munqaacaadka meesha ku yimid ama xataa mid mucdala ah hataaba ku jire marka laisu geeyo way isxoojinayaan midka mutasilkae cabdilacla bni caamir athaclabi ku jirana waa nin saduuqo yahimu kuwan kala xoojinaya waa sidau doorta abulxasan almaribi kitaabkiisa tanwiir lcaynayn biaxkaam اladaxi wاlciidayn sayidina cali asago wuxuu inoo faa'iideeyeyba ninka ciid tukada waa gutay jumcadiisi waxaan len wuxuu ujeedaa waajibnimadii baa ka dhacay weeye si la iskugu fasiro aaaartu ama ay isku xoojiyaan xajaaj ibnu yuusuf athaqafi daaqigii daalimka ahaa fiqiga masaladan wuu hayay mogta umaradu meelahaaso kale bay shaqaysta maalin maalmaha ka mid a ah isagoo ciraaq jooga ama kuufa ayaa ciidii waxaa isku beegmay iyo jumco sidii sayidina cali iyo cumaan iyo ibn e, ibnu zubayr iyuu sameeyey sidaasuu u tukaday markaasaas taabiciin aan masalada ka warhaynin baa waxay yidhaahdeen qaatalahu اllahu ayna waqac calى haada inkaaraha ku dhacdee cilmigan xaggee ka keenay intuu khudbaya wuxuu ihi ayuha اlmuslimuun ciddii ciidda ila tukatay jumca lagama rabo ninkii doonana waan isku dar waan waan tukan doonaaye ha timaado waa fiqi cusub fuqahada iyo xajaajna waa ishayeen marka abumaysara wadaad la yidhaahda iyo abulbakhtari iyo niman baa waxay dhaheen xageebu cilmiga ka keen ninkii la odhan jiray cabdilcaiz ibnu rufayc ayaa ka sheekay waagi dambaan masale raadiya doonay waan safran madiinaan tagay culimmadii reer madiinaan weydiiyey oodhi xajaaj baa hawshaa sameeyey bal warrama waxay dhahen waa saxan yaha waa sunada nabi maxamed abu saalix baan haddana weydiiyey faqaala abu saalix mila maa qaala ahlu madiina marka xajaaj daalin baa noqdee meeshan maxaa len muxuu ka habsaday sunadii buu ka habsaday aahaarta asaga laga soo guuriyana kutubtaad ka fiiri karta cabd ibn abi shaybe iyo ayaa wariya laba riwaayo min ariiq ibn fudayl iyo hishaym can caطaa ayay ka wariyeen caطaa ibnu saaib inkastoo ikhtilaad lagu sheego haddana aarkan waa la iska aqbalaa markuu qaabkan oo kale yahay aahaarta kale meeshu ibraahim annakaci baa ka mid a ah. xuri yujzi waaxidu minhuma can saaxibihi yuziu اlأulى minhuma waa la weydiiyey laba ciido hadday isqabtaan maxaan samaynaa ta hore ayaa ta kale kaaga filan buuri aarku waa sugan yahay isagu caamir ibnu shacbi baa la weydiiyey asaguna wuxuu ihi tohoraa ta kale kaaga filan caطaa asagu wuxuuba qabaa waa ninkay dee hadda ku hor ay qabsatay qadiyadii cabdullahi ibn zubayr ay ku dhacday ee intuu soo tukaday ciiddii duhur iyo jumca midna aan la tujinin markuu meesha ku rafadana keligii iska tukaday asagu waagi dambe wuxuu samayn jiray oo uu qabay fatwoon jirayna ninka soo tukada ciidda jumco iyo duhr midna lagama rabo ciidda soo tuko salaada tukato ha kugu horaysa casarku asagu qaba markaad berri ciidda soo tukatabaa gudaada iska tag waxaad cun cun iska seexo naso kadibna salaada jamaacada casarka usoo diyaargarow buu qabaa asag waa cataa ibn abarabaax taabiciinta masalada ka hadlayna ninka ugu xukran way leanna waa ninka ka dullacday intuu meel u qaado waayey ibnu daweye ku dacweeyey ibnu cabaas intaa laguma gaabsanine waxaa kaloo lagu dacweeyey ibnu zubayr cabdullahi bn cumar baa lagu dacweeyey riwaayada wah ibnu kaysaan baana caddaysay min ariiqi hishaam bni curwa ibnu cumar baa la yidhi ibn zubayr baa sidaa nagu sameeyey falam yunkiru asaguna cabdullahi ibnu cumarna ma inkirin ibnu cabaasna asaaba sunnata buu yidhi wadaadda waxay dhaheen qolyadama mutaahiriina ah, waa mucaasiriin hadda asaaba sunna laga soo heli maayo asaaba sunna nin waa shaad iyo waa mudraje iyo waa daciif baryahan dambaa mogta la isgurguraaye sidaasay selafku ku mareen asaaba sunna waxay dhahen shuduud baa ku jira sida sawaab kale waxaa weeye asaaba sunna maxfuuday ka tahay min ariiqi acmash can cataa waxay kaloo maxfuuda ka tahay min ariiq wahbnu kaysaan maxfuud bay ka tahay riwaayada ibnu juri can cataa ayaa xoogow khilaaf ku jira ama iطiraab ku jira haddiiba la sallimo laakiin way sugan tahay haddii saaba lagu daayo oo maxaa sugan bay dhaheen qolyahan dambe murmaya waxay dhaheen waxaa sugan asaaba bas ibnu cabbaas markii lagu jaaday ibnu zubayr wuxuu idhi ibnu zubayr waa waa saxan yahay asaaba bas ku gaabsada ibnu cumarna asna waa ku gaabsado wuxuu idhi ma inkirin waxaa inaad waxaa kugu filan hadday sunno noqon weydo warka asaaba sunna la waayo ijmacaa meesha ka soo booday saddex saxaabi hawlay sameeyeen fatwoodeen ku dhaqmeen oo intishaartay weliba fooda la isgeliyey oo caama dhulka lagu jiiday saxaabi khilaafiya aqiih khilaafi mid ah, waa maxay macnaheedu ijmaacu saxaaba wey ijmaac sukuuti a ah meesha ka soo boodi waa markuu u liito wey weliba kan sukuuti me waaba ka xoog badan yahay leanna cataa wuxuu le fuqahadu hawshaa maysan qoosan yaa qoonsaday caamo reer banu ay cabdullaahi isku hayaan kursi iyo saldana isku hayaan sayidina cali baa soo sameeyey cumar baa soo sameeyey cumaan baa soo axaadi dhowraa meesha ku timid masaladu marka masale haddiiba la waayo asaaba sunna aydiin dayno ijmaac baaba ka soo boodi laba daran kaa doortaan kaa doontaan doorta wey ragga asaguna masalada siday tahay u fatwooda waxaa ka mid a axmed axmed bn xambal cabdulahi bn axmed baa aabbihii weydiiyey fii masaa'ili aabbow hadda isku beegmaan ciid iyo jumco maxaa tala ah wuxuui waxaa tooraa kugu filan saasana rajaynaya a'immadii afartaa nin ka badbaaday hawsha inuu ku bariiqdo waxaa ka jira axmed oo riwaayadan ah riwaayad kalo asagoo laftarkiisu nimanka kale la socda way jirta laakiin tan ayaa sugan xagga qiyaaska haddii la fiiriyo usuul shariica la fiiriyo sidaa uu nabigu inoo xukumay saxaabaduna ay mareen taabiciinna ay ku dhabaabiciyeen baa saxan qaacidatu tadaakhul waxaad ku marteen laba cibaado oo isku jinsi hadday kulmaan way isgalaangalaan isku mid bay noqdaan way midoobaan ibnu taymiya hawshaa wuu ishaaro wuxuui wa min shani shaarici ida ijtamacat cibaadataani min jinsin waaxidin adkhala ixdaahuma fi اlأkhra shaarica usuushiisa waxaa ka laba cibaadoo isku jinsa hadday kulmaan midood baa takalafan geliyaa sida weysadu ay u fangasho qabayska waajibka ee janaabada laga qabaysanayay iyo ama xaydkii wix la halmaala ama labada qabays ku fangalaan laba qabays baa isfangalaya sidaasuu sheekhu ku gabagabay wuxuuna yidhi sidaa ayada ah waa sida ka sugan rasuulka iyo khulafadii saxaabada wa huwa qowlu man balagahu min ala'imati axmed wa kayrihim waana sida ay culummada axaadiistu ay soo gaadheen sunnada ay mareen wاladiina khaalafuuhu sunnadan dadka khilaafay lam yabluq ma fi dalika min الsunan wاlaaar maalig iyo abu xaniifi iyo shaafici iyo hadda umka shaafici fiir markuu qadiyadan ka hadlaayo aar cumar cabdilcaziz laga soo guruulaya munqaطica iyo mid kaloo asna mursal mxuu aar kaloo asna daciif ah ayuu meesha dhan ku keenaa masalena xertu waa inay iska ilaaliyaan a'immadii hore waaweyn matbuuciinta ahayd waxaa laga inay masle ku ijtihaadaan sunnada ku timidna aysan soo gaadhin axaadiita ku timidna aysan xog ka haynin laakiin wadaadihii imaamkaa taqliidinayey ee ammada qarnigii saddexaad iyo afraad iyo shanaadi ilaa yowmina haada ahaa sunnadiiba ayagu soo gaadhiy axaadiitii baa soo gaadhi way arkaayaan kadib waxay isku dayayaan axaadiista intay luqujumbaaraan inay waafajiyaan madhabkii wadaadka hore ijtihaaday een helin sunnada waa aafada ku dhacday ibn cabdilbar ku dhacday xanafiye fara badan adaa la skaga ilaali ibnu taymiya baraarujiyey kitaabkiisa aradd cala subki fii masala tacliiq اalaaq wuxuu idhi markaa aad aimada mujtahidinta ka hadlayso fiiri ayagu waxay deliishadeen waaa ku waxaa kuu caddaan buuri ayagu kutubtooda markaad firis su-aalihii la weydiiyey masalada xogteeda inay hayeen aysan hayn wadaadahan dambe awalaya xadiidka ama sinsaaraynaya ha ku mashquulin buuri leanna kuwaan xujadii baa soo gaadhay xujadii bay rabaan intay awilaan inay waafajiyaan madhabkii wadaadka mutaqadimkaa ah, ee matbuucaha ee asagu macduurka ah waa midda hadda meesha ka dhacday sheekhu wuxuu yidhi culammada khilaafay asalkaas waa wadaadihii aysa sunnadu soo gaadhan wey qaacidada marka halkaasuu ku gabagabay mar labaad wuxuu yidhi wa asxaabu اlqowlayn اlmutaqadimayn lam yablugu ma fi dalika min الsunnati can nebi sal slam mujaladka labaatan iyo afraad boqol labaatan iyo laba boqol iyo ko iyo toban ka fiiriya majmuc اlfataawa baad ka fiirin kartaa gabagabadu waxayn leenahay masaladaas labadaa madhab een sheegnay kii dambe asagu ee waan tilmaami doona ibnu taymiya keligii baa qabay wadaadda ku raacay wax ugu horrey maba aragba laakiin midkaa hore asagu waxaa weeye laba qowl laba wej baa kuu bannaan ciidda soo tuko jumcana ku darso oo siduu nabigu yeedhay ah jumcada dambe tukanaysana waajibka kume waa mustaxab mar haddaad ciidda soo tukata aysan ka ahayn ciidda unbaa tukan jumcadiina waa rugso waa kaa dhaxda halkaasaad kaga hadhayso ya duhurkii waa la tukan miyaa abtir ooma helin wadaadduhu waa sheegaan madaahibta afarta waa la sheegaa laakiin fii fiqi الصaxaabati والtaabiciin raadkuma laha i aaabati wtaabiciin raadkuma laha horanna waxaa idiin sheegay inaan ku gaabsanayo wixii saxaabiya taabiciin laga soo gooriyey saxaabo leh iyo taabiciin leh ninkii ciid tukada hadduu jumcada uusan tukanaynin waa inuu ku bismilaysto duhurkiisa gurigiisa ma marka waa ijtihaad dambe oon raad ku lahayn fiqu saxaabati wataabiciin fi hadi masala fi hadi lmasala maxaa keenay in ciiddu ay rido jumcada nabigaa cileeyey wuxuu idhi laba ciidood baa kulmay kulanka ay labada ciidood isqabteen baa keenaya mid ka mida ah in lagu gaabsado muslimiintana loo fudayo hawsha midda labaad sunadu waxay caddaysay ninka ciid tukaday ajzahu can iljumca ijzaaba waa kaaga filan tahay wujuubku waa kaa dhacay sayidina cali waa kii soo yidhi faqad qadaa jumcatahu idan wujuub اljumca inuu kaa dhacayo haddaad ciid soo tukato waa ijmac saxaaba saxabadu waa ku ijmaaceen wixii intaa ka dambeeya aan u dhilqaadno duhur ma lagaa rabaa iyo duhur maxaa laga samey waa masale kale waa ay fahanteen baan u malay laakiin mar horto aad ciid tukatay jumca inaysan waajib kugu ahayn waa masala ijmaaciya bayna asaxaabati wاtaabiciin khilaafna kama jiro khilaafkan dambe marka maalikiye iyo xanafiye iyo shaaficiye waxaa weeye xog la-aan baa keentay yaan lagu khaldamin hawshaa la yska ogaad waxaan kaloo idinkugu dari lahaa axaadiitii sidaad ku soo aragteen iyo aahaartii masaladu waa masale dadka ka khaldanta kana hoos baxda saa darteed buu nabigu markay isqabatay ummadda u sheegay wuxuu hi muslimiinay tambiih ogeysiin gaar ah fiiro gaara ah lagu firi waxaa muslimiinay laba ciidood baa isqabtay ninkii ciidan tukaday ciidda jumcada waa ruqsule inuu iska seexdo ama faraha ka qaado hadduu doono uu khayrka badsan hayana ha isku daro annaguna waa isku darayna haddii duhr layska rabo nabigu muxuu u baraarujin waayo duhr haddii la yska rabo suubano muxuu taagan yahay meesha ummadda wax lagu bari lahaa wax loogu caddayn lahaa ninka wax u dhuman lahaa wax loo bayaamin lahaa maqaamku uu taagan yahay waa maqaamu bayaanin wa tacliim jumco inay kaa dhacday oo ciid kaaga filanta nabigu baraaruji in laysku dari karo weliba asaguna doortay in laisku darana baraaruji maxaa dhiman anugu waan isku dariye ninkii ciid soo tukaday een jumcada igu imaan waayow la soco maxaa lagaa rabaa duhur subanu ma ilaawe hawsha aadaa la skaga ilaaliyo hawsha aadaa la iskaga ilaaliyo qolyo u dagaalama madaahib difaaca iska jira xog badan masalada aan ka haynin lagu khaldamin waxaa ii soo hadhay qolyaha waxay dhaheen sidiisuba waxaa la yaqaanay ninkii jumca tukan waaya duhur baa laga rabay nimanka waxaa ka hoos baxday maalinkaa ciiddii iyo jumcadu isku beegmeen waajibka nasaaraa muxuu ahaa inaan jumcad tukanno waajiba soo ma ahayn jumco yaa riixay oo riday ciiddaa riday duhurna horaan yaa soo riday jumcaa soo riday booskan duhur baa lahaan jiray yaa riixay cidhi barakale jumcaa riixday jumcadii meesha qabsatay ciid baa ka qabsatay duhur marka see kusoo noqon haya tii kaa adkaatabaa anu ka adkaaday ciddu leedahay waa fahanteen baan u malay caamo maal far wa logu qoraa duhur yaa ka adkaado riixay horaan jumca ka adkaatay jumcana yaa ka adkaaday ciid haddee tii kaa adkaataaban ka adkaaday duhur xaggee u socotaabay ciiddu leedahay duhur meesha ma yaal yaan lagu aldan sidaa anuu aan idin leeyahay shariif cabdinuur baa qaba culamada soomaalida waaweyn ramat llahi tacaala alayh culamo badanoo mucaasirka koga qabaa marka inaad unfahantaan maa rabaa haddaad duur tukanaysaa anood ima haysto laakiin anugu dhaqankayga waxaa weeye ciidda markaan soo tukado salaad waajiba waxaa igu horayn casar toban sano hadda lasoo dhaafila saan baan ku socday wadaadada soomaalida isku maandhaafno ku hardanna waa jiraan macno badan ma laha hada fiqu saxaabati wataabiciin hadday xog maqan jirto caaa baa fahmi lahaa ninkay baashu ka duldhacday washaahidu yara maa la yara alghaa'ib ceel baa lay ninkii galaa la warsadaa caaa bay ka duldhacday asiga baana fatooday inaysan jirin duhur asaga wuxuu ihi uma hiya hiya xata alcasr marka waa daahir iyo sariix kuma ahi waxaa doonta idinku dhaha fiqu salaf ninkay hawshuu qabsatay saxaabana saxaaba ku dacweeyey kadibna baashu u cadaatay baa noo fatwooday waana daahiru nusuus usuushaana keenaysa duhur markuu kugu waajibo waxaa weeye lagaa rabo markay jumcadu idabdarro ay ku tagto markay jumce idabdarra ku tagto ama aad ka seexato ama aad soo daahdo ama intaad adxiyaadka dambe ku xidhato markaasaa jumco lagaa raba lagaa rabaa duhur baan rabaa ama horaanba in jumco ku saaraynba nimay jumca waajib ku ahayd oo jumcadii salaad kale ay riday duhur baa soo laaban baan rabnaa in la keeno jumca la tukan waayo oo tegey oo duhur ku fuulay waa gooni huna waxaan ka hadlaynaa salaaddii jumcad ahayd oo tukan kartay yaa waxaa lagu yidhi waajib kuguma ah, maxaa yeelay salaad kale aad soo tukatayoo tan wujuubkeedii kaa riday duhur xaggee ku soo noqonaya ninka duhur tukan lahaa jumcada ha tukado ninka intuu ciidda soo tukado marqaansanee rabaa inuu ajarka badsado masaajidda ha soo camiro he jumcadu ummadda hala tukado siduu nabigu yeehay sal l slam laakiin ciid baan soo tukan jumcana soo aadi maayo barkataan dheeraysan laba afar duhuraan darmuus sutra ka dhigan hayaa ma ifahantae warkayga hawshaasi waa hawlaan jira wey ciidda soo tukada iska seexdo casar salaadaha idinku horayso iil baad u helaysaan iyo qowl qawi ah ma diideen suubanuhu siduu yeelay saxaaba badanna yeelan yeelo oo ciidna soo tukada jumcana ku darsada hawshan gele suuqa madoowa salaadan duhurkee suuqa madoowa eed meelaha la gelaysaan waa hawlaan abtir ku lahayn fiqu saxaabati wataabiciin markay kulmaan ciid iyo jumco inaad ifahanteen bayla tahay aan iskaga tegay madhabkii taa macnahedu waa maxay ninka ku kaaftooma ciidda waxaa isgalay weeye ciiddiisii iyo waxaa isku jira jumcadiisi waa adoo tukada jumcay ka dhiganta nin jumco tukada duhr miyaa laga rabaa markaan leenahay duhr lagaabana macnahedu waxaa weeye ninka ciid ku kaaftoomay waxay ka dhigan tahay inuu israacsaday jumcadiisi iyo ciiddiisi waa adoo ciid soo tukaday ka dhigan tahay saa darteed baan duhr lagaa rabin riwaayadii cumar cali baana kuu ishaartay faqad qadaa jumcatahu in sha allah ibnu zubayr aarkiisii iyo kii ibnu cabaas iyo cataana warkooda waaba ku cadyahay madhabka shekhu islam ibn tamiya aan ku gebagabeeyo shekhu islam ibn tamiya waa madhabka labaad u tiiriyey salafka laakiin anuu maarag baan idi idhi wuxuu leeyahay man shahida alciida saqطat canhu اljumcaةu lakin calى اlimaami an yuqiima اljumcaةa liyushhida liyashhadaha man shaءa shuhuudaha waman lam yashhad اlciida ninkaan ciiddii ka soo gaadhin iyo ninkii doonaya inuu ciidiyo jumca isku darsado suu u helo jaanis uu ku tukado hal imaamka waxaa waajibka inuu ogo jumcadii ra'yigaa sheekh wuxuu yidhi waana huwa اlma'huuru can الnabiyi وaصxaabihi kacumara وcuثmaan وbni mascuud وbni cabaas وbni الزubayr وغayrihim walaa yucrafu can الصaxaabati fi dalika khilaafku shekh islam timi halkaasoo ku dhuftay wadaadka abulxasan almaaribi kitaabkiisa tamr canyan wuu la yaaba wuxuu anu khilaafkaas khilaaf inuu isuga yama arkaa laakiin sheekhu meeshuu u dhigay ma fahmin laftirkayguma ima caddo siduu sheekhu u sheegay wax qaba anuu maba aragba siduu ibnu taymiya u sheegay ah ninkii ciid soo tukada imaamka waxaa waajib ku ah inuu jumco oogo waxay diidan tahay ruksada oo dhan bay diidan tahay waxaa ka hor imanaya xadiidkii cabdullahi ibn zubayr iyo ibnu cabaas iyo ibnu cumar soo amiir ma ahayn ibnu zubayr khaliifkii muslimiintu oo xilligaa asaga ah reer banu umayana khilaafada asaga ka mudnaa bilijmac waa la ogaya taa muran ma laha hawlo kalan baa lagu haysta dhibba ma laha asagoo amiira muxuu sameeyey ciid buu soo tukaday jumcana ma tujinay ummaddii duhurna ma imanin salaadoo tukadana casar baa ugu horrey siduu inoo sheegay cataa inoo sheegay iyo wahmna kaysaan ba ay tilmaameen idan marka imaam baa waajib ku tahay waa mukhaalifun lifiqi saxaaba sida ii muuqata hadduu sheekhu u jeedo way wanaagsan waa mustaxab waa dhag oo nabigaaba yeelay laakiin waxaa waajib ka abu taasaan diidanna intaas waxaan kaga tegaynaa insha allahu tacaala ciiddii iyo hawlaheedii khulaasadii aan u gudbo udxiyadii iyo neefkii la gowraca la gowracayay udxiyadu asalkiisu marka eh, laga soo tago luqada hadda waxaa loo yaqaana curf waa ismu limaa yudbaxu dabiixada la gowracayaa lagu iطlaaqa neefka lagu carafaysanayo in la carafaysto wax la gowraco sooma dhaqan bay u ahayd dadka reemiguna aad bay u jeclaan jireen reer magaalku way fududaystaan sunnada ayada waa shay fadli badan oo qiimo badan oo dhaqan rasuul dhaqan saxaabaa taabiciina aimado dhan muran aysan ka qabin ha la weyneeyo yaan la sii daynin hawsha ayada in la duxiyaysto neef la gowraco ma waajibbaa mise waa sunno culummadu way isku maandhaafeen wadaadda waxay waa waajib ninkii heli kara inuu carafaysto inuu neef gowraco carafaysto waa waajib bay wadaadda taagan yihin axaadiis dhowroo masalada ku timid bayna daliishadaan iyo aaaar wadaaddana waxay dhi maya waa sunna mu'akada inay sunno mu'akada taa loo badan yahay adiladuna taageeraysa fadligeeda axaadiis badan baa ku timid laakiin xadiid sugan oo toos ah oo caddaynaya fadli khaas ah ma jiro laakiin inuu nabigu iltisaami jiray dhaqan wanaagsanna tahay ruuxaan loogu dambi dhaafayo aaaar marka laisu geeyo intaa laga fahmaya waa jirta masalada labaad neefka udxiyada inaad adigu gowracdo oo hilibkiisii la kariyoo la cuno qaybna la qaybsho ayaa ka fadli badan lacagtii in la sadaqaysto meeqa neef oo adhiya shan lacagtoodii hoo neef adhiya lacagtiisii hoo inaad lacagta sadaqaysato ood masaakiinta siiso waxaa ka khayr badan in neefkii la gowraco hidibkiisii la sadaqaysto wixii adood ka mooye qodobka saddexaad neefka lagu udxaysan waxaa u fadli badan bilijmaac geel in la gowraco soomaali geel carafo inu gowraco ma mataqaan ai ubaa iyo ceesaamo baa la miijin jiray iyo sabeno intaan ka warqabo kadibna loo baa ku xigta laoleydu iyagu markay carafo la gaaro maay ku coday madimi bay soo qabtaan maxay sameeyaan lodaa ku xigta xagga fadhiga kadibna arigaa ku xiga arigu waa sii kala fadli badan yahay idaha ayaa u fiican in lagu carafaysto riyacadku iyo riyaha aiga eh, eh, idaha ka fiican labkiiyo dhadiguna labkaa sii fiican in lagu carafaysto neefka buuran ama shilis ama eh, mxuu ahaayey ahmiga ah ka fiican midka aan ahmiga ahay neef walba neefku ka quruxsan yahay kana qiimo badan suuqii sayada maka la geeyo xagga hilib ahaan ayuu ka qiimo badan yahay ku carafaysiga neefka cadee quruxsan wanka geesaha lehay gaamuray kuwaasaa wanaagsan lagu carafaysto neefka weyda ah iyo waxyaan lagu carafaysan karin waanu gaari doonaa insha allahu tacaala qodobka afraad ii raaca xoolaha lagu carafaysan waa xoolahe waa saddexda meesiya dhaqataan weeye adhiga iyo lo iyo geela weeye bahiimatlancaamkaas qur-aanku sheegay ayay culimmadu u badan yihiin wadaaddaha waxay qabaan neef walboo xayawaan walbo hilibkiisa la cuno waa lagu carafaysan karaa bay yidhahdeen daahiriyadaa sidaa qabta xasanu saalix alfaqiih saasuu ku tegey ugaadha garamnuugta iyo cawsha iyo biciidka iyo haddaad wax kala we soo qabsay leeyihiin digaagta waa lagu carafaysan karaa bay leeyihiin xayawaan kastoo ma'kuulu laxmi ah carabka waa galaa bay meeshu muhiimadda waxaa weeye alla in la xusuusto dhiigna la daadiyo xoogna hilib qajac laga siiyo maalinkana la weyneeyo marka ninkii xoolo waaye adh iyo geel la waaye marka kuwan kale soo qabsaday leeyihi marka kalluunka ka warrama markaa ninka webi jooga kalluun soo dabtee madaxa ka gooya isagoo ninkaa ma carafaysta mise ma carafaysa adigoo idinkaasa masalada shanaada ii raacda waxaa weeye afar shay afar neef inaan lagu carafaysan karin waa ijmaac nas cad baana ku yimid afartaa waxaan ka ahayna khilaaf baa ku jira neefka weershaha ama labada indhood mid ka mid ala alcawraa اlbayin cawaruhaa ayadu laguma carafaysan karo maxaa waxay aana u tahay inay weyd oo caata noqoto neefku moogta isha waxba fiican kama arko dhan unbu ku daaqi geedka arki maayo marka xoolaha kale waa ka liitaa waa ka weydsan yahay waa ka dalunsan yahay midda labaad alcajfa albayinu cajfa waa neefka weyda ah neef weydahoo de biyo dareerahaya hilibba aan lahayn birtuna kuu qabanaynin lama rabo ilaahay baad ugu dhawaanaysa w waa cibaadaya qurbo weeye neef wanaagsan neefka kale waxaa weeye alcarja waa midda naafada ah neefka naafada lugtala lugtaba maqanta ama malafta dhulka ku jiidahay xoolahaba aan gaadhan biyo fidan cabayn ee geeska lagu qaadi sidiisuba waa dulman yahay neefka asaga si fiicanna marka oomaba ooma cayilahayo waana naaqis nuqsaan baana ku jirta naarta lagaga xoray xubnaha la dhammaystiran baa naarta lagaga xoran ajir baad ku heli marka wax dhammaystiran baa la rabaa neefkaas afraadeen carafageli karin waa ka xanuunsanay jiran neef jiranoo xanuun qaba ilaahay ogu dhawo gawrac kuwa kalena ka tag soo mushkila ma ah musiibe wey adna waad xanuunsan sadaqada iyo cibaadada way xanuunsanaysa markaa laga fogaado afartaa iyadu lama ogolo laakiin gees jaban iyo dheg go-an iyo mid haylla iyo mid lacag ku taalla iyo mid gawlla iyo waxyaabaha noocaasee dhagaha ah wadaadaha aad faraha u geliya xadiidka cali bayna daliishadaan ee fi sunan laakiin inaysa inay carafageli karaan waxaan afartaa ka ahayn ayaa raaj waana masl khilaafiya oo muran ka taagan yahay neefka lagu carafaysan dadiisa hadduu ida yahay waa inuu gujir yahay hal sano uu jira iyo bila u raacaan gujir iyo wixii ka badan hadduu yahay riicadna waa inuu ilka la soo ilkabaxaad raba laba jir iyo wii ka badan laba jir iyo wixii ka badan haddii ruux walba neef baa laga gawrici karaa waxaase kuu bannaan xaafadoo dhanba inaad hal neef ka gawracdo adoo labiiyo toban caruura iyo adigii islaantii soddon dhowr iyo tobankiina hal neef baad gawracan karta waxaa kaloo idin bannaan inaad neef geela toddoba ruux ka gawracdaan neef loona toddoba ruux ka gawracdaan ama ruux walba neef neef aad ka gawracdo waa bannaanta laakiin hal bal intaa maba awoodaane gurigiiba hal neef qajaca laga siiyo si ilaahay subxaana wa tacala u barakeeyo qodobka toddobaada i raaca waxaa weeye ninkii doonayo inuu carafaysto oo neef gowraco bisha dilxija markay bilaabataba lama ogolo cididiisa inuu gooyo oo cidiyaha iska jaro timaa iska xiiro jidhkiisa qayb ka mida ah inuu xun ka taabto lama ogolo maalinka aada soo neefka gowracda kadib ayaad xiranaysaa ood jaranaysaa oo cidiyaha iska jaraysaa oo isagaa jiraysa waa haddii aada doonaysa haddiise marka horeba aadan wax ku talagelin laakiin maanto ay kugu dhalato inaad berri carafaysato ood xinayaa iska baadho ilaa berri iska ilaali inaad ciddi taabato ama tima aad ag ama wuxuuna ad iska goyso iska ilaali axaadiis badan baa hawshaa ku yimid waana masale aan muran lahayn waxaa sunnada ka mid a neefkii aad ku carafaysatay inaad hilibkiisa wax ka cunto ood bismilayso ood carruurta iyo reerka wax ka taabataan wixii kaale ummadda aad siisa culimaa waxay leeyihiin waa waajib neefkana wax ka sun ataa ma ah inaad adigu bilowdo oo bismilayso waa waajib saasay wadaada yidhahdeen niman waxay yidhahdeen neefkii hilibkii saddexa laga dhigo qayb ha la cuno reerkii qalay ha gowracday ha cune qaybna ha la sadaqeeyo qaybta saddexaadna ha la hadiyeeyo inagu hadda haddii ma joogno xaramkii ma joogdee labun ha loo kala jibiyo soo maa ah. qayb reerku ha ku urursado qaybna ha la sadaqaysto ulu iyo ulu saddex ulu ha laga dhigay wadaadda yidhaahda ulu wtزawdu wtasadaqu cuna oo ka sahay qaato oo sadaqaysta waa kii nabg sal slam goormaa neefka la gowracaya udxiyada ah waktiga ugu horaysa la gowracayo bacda salaat اlciid ka hor ninkii gowraca sida saxiixa ah waxaa weeye waa sadaqa min asadaqaat ee carafiya udxiya neefka u noqon maayo haddii imaamka aad la tukato waxaa wanaagsan ilaa isaga u gawracan ad aadan gawracin ood la sugta aduguna haddaad ridaada kuu taagantay neefkaad imaamkuna uu ku carafaysanaya garoonkii lagu tukaday asagaad la sugaysa markuu asagu qac ka siiyo yo ka dabagelaysa haddiise nin walba meeshuu doono la kala yaaci waa sida soomaali taqaane intii la tukado umbaa la kala jagacsadaa soo maa nin walba markuu soo dhaqaaqo neefkiisi meeshuu ugu yimaada ha ku gawracdo imaamna la sugi maayo ila waktiga waa la galay goormaa ugu dambaysa oo neefka carafa la gawrici kara ilaa maalinka saddexiyo tobnaad ilaa maalinka tobnaadda waa ciiddeeni ko tobnaadka labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka intuba waa la gawrici karaa haddii cudurdaar yimaado ood ka gaari weyso bishaa dilxijo o dhan bishaa carafaad u taqaan oo dhan baad gawracan karta wadaadana waxay ilaa shan iyo tobankeeda haddii cudurdaar yimaado aad ka gaari weydo bishu intaysan dhammaanin waad carafaysan karta waxaa wanaagsan ruuxu in naftiisa neefka u gowracdo inaad adigu gowracataa wanaagsan haddiise ruux muslima wakiil aad ka dhigato ii gowracaad tidhahdo dhib ma laha laakiin ruuxaad wakiil ka dhiganayso waa inuu yaqaano sida neefka loo gowracay iyo bisimki iyo iyo aadaabtii gowraca uusan ka tegin inahaas ayaan jeclaystay inaan idinku baraarujiyo fii akaami اladaaxi wاlciidayn wallahu aclam daadku marka neefka geela lagu carafaysan waa inuu yahay neef geela oo lasoo ilka baxay intuu ilka dhacsaday ay ilkii usoo baxeen waa neef taqriiban afar jir iyo wixii ka weyn ah afar jir iyo wixii ka weyn marxab saa'ilka labaad wuxuu leeyahay ninkii ciidda iska badaaya ee jumcada tukada maxaad ka leedahay wadaadaha caطaa iyo ibraahim annakhaci iyo shacbi aharkooda waxaa kaka muuqda waxay leeyihiin midood baa takala kaaga filan midood baa takala kaaga filan ayaga hadalkooda waxaa laga fahmi karaa waa faham ma aha manquul waxaa laga fahmi karaa ninkii jumco tukada ciiddii inay kaga filan tahay ninkii ciidda tukadana ay jumcadii kaga filan tahay laakiin wadaad mucaasira wuxuu leeyahay ma hayno wax sidaa aba wuxuu leeyahay wax aba waa abulxasan almaribi kitaabkiisa waad ka fiirin kartaa wuxuu leeyahay ma arag wax qaba ciiddaa laga tegi karaayo jamca lagu kaaftoomi wax qaba ma arag buu le laakiin aaaarta waxaa ka muuqata tujziu canhuma alra axaduhuma alra midood baa kale kaaga filan laakiin riwaayaadka ah alula baa ta kaaga filan ba laga qaadanaya inay ujeedaan ciidda ayaa kugu filan kaaga filan jumcada almihim wax sidaa qaboo soo guuriyey ma arag marka waxaa ila in lagu gaabsado inta hadda aynu hayno wallahu aclam baarak fiik ma fahmin su mhm. eh, wadaadku wuxuu leeyahay wadaadaha qaba ninkii ciid soo tukaday een jumcad tukanin waa inuu duhur tukado waxay oga qiyaas qaateen ninkii jumca ikadku duhur buu tukan jiray haddana duhur jumcaad ka tagtay duhur baa lagaa raba su-aashuma sidaasa ah? warkaasi war jira ma aha masale ijmaaciya iska ogaada nin jumca tukan kara duhur kama asaxayo ijmaaca ninay u suura gelayso inuu jumco tukado jumcadu ay waajib ku ahay ma bannaano ijmaacan inuu duhur tukado ma dhici kartaa jumca waajib kuga ah war intaasoo khudbaan soo dhegaysto waan daale maanta duhurba baan iska tukan ma dhihi karta go-aan baabaan qaatay adoo jumco tukan kara oo jaanis u heli kara waajibna ay jumcada kugu tahay ma banaano in duhur la tukado halkaan maxaad ka fahantay markay ciid iyo jumco isqabtaan adoo jumco tukan kara oo diyaara oo meel lagaa hayninba waxaa ku bannaan inaad ka dhaqaaqdo soo laba masalo kala duwan maaha maalmaha caadiga ah een ciidda ahayn jumcadeeda iyo duhurkeedu qaabka iskugu qooflin waa qaab gooni ah tan laga hadlay waa maxay laba ciidood baa isku beegmay marxab tan waa ka duwantao marka waxaa weeye adoo jumcadii tukan kara ayaa shaaricu wuxuu ku yidhi jumco waajib kuguma aha ninka marka odhanaya duhur baa lagaa rabaa daliil baa laga rabaa taa kale wayba ka duwan waa maxay jumco maadan tukanin salaad la'aan baa tahay wadaadoo laba mid yeel waymadkaa inaan ciid ahayn laba mid yeel ama jumcada soo tuko hadday kaa tagtay ama cudurdaar kaaga tagtay ama kasba kaaga tag si wadaada kala abaan duur baa lagaa raba waa markayn ciid iyo jumco jirin wey laakiin hadda waa maxay ninkii ciid soo tukaday jumco way ka dhacday jumcadii waxaa riday salaad kalaa riday oo waxay ka dhigantay inaad soo tukatay maalmaha kalena duhurna ma haysid jumcona ma haysid war midun ku urursa wey mar haddaadan jumco haynin duhur aan kaa helo haddii jum lagaa waay haddii duhur lagaa waayna jumcaha lagaa helo huna waa maxay haddaan ciid soo tukaday jumco soo ciid ma ahayn ciiddii ka wanayd baan tukaday wey shaaficiyadu waxay ku dhaheen fuqahadu xadadka asqarka ah wuxuu fangalaa xadadka akbarka adoon weyse qabin haddaad janaabo ka qabaysato weysadii xaggay raacaysa weysadii waxay hoosta kaga libaasan tahay ida irtafaca alakbaru irtafaca alasqar bay yidhaahdaan hadda waxaanu haynaa ciid sana iyo ciid اsbuuع waa xad askar iyo abar kee xoog badan labadooda ciid san xoog badan ciid san waxay laqaysaa ciid اsbuuع sidaa way hawshu marka meel aan waxba jirin yaan la xogxogi ninka asagoo tukana isaga utaa laakiin waa ra'yi mahjuura waa kan baashu xoogxoog ma ah fiqu saxaaba wa taabiciinaas meesha yaalla inna laga dhaqaajiyana way adag tahay wallah aclam maxaa tiri sheekh adu horta imise reer baad leedahay sheekh yuusuf wuxuu leeyahay ninkii saddexaas leh hal neef ma ku qali karaa aawuu ku qali karaa ummadda nebi maxamed oo dhan baad hal neef ka qali karta hal neef neefkan rafo udxeyo weeye u galgalo qoyskayga iyo asxaabta nabi maxamed iyo ahl khayrka o dhan baa dhici karta marka hal neef waa idinku filanya reerkao dhanba waadna u niyeysan kartaa laakiin waxaa ka fiican guri walba inaad neef ka dhigto saasaa wanaagsan marxab axaadii dhowraa ku timid sheekh sunanka fii sunan ibn maaja abu daawuud nasaa-i way ku yimaadeen aaaar badanna way ku timid marka axaadii dhowra ah, xadiidka caaishana u caansan marka waa xadiid saxiixa ah saxaabaduna muranba kama qabaan wadaadda dambe oo ibnu cabaas iyo ay ka mid yihiin bacdu sakaari saxaaba oo soo gaadheen sunnadu oo ku khaldamay baa jira laakiin waagii dambe sunnada waa caddaatay xadiiu caaisha u cad xadiiu abi hurayra isna waa jira xadiiu anas baa jira marka axaadiid saxiixa ku sugan meesha iyada ah marka mar haddaad doonaysa inaad carafaysato bisha carafana ay bilaabato waad joojinaysaa xidiyaha xirashada waad joojinaysaa maalinkaad gowracdo iyaad xaaloobaysaa siday u xalaaloobaan qolyaha xujayda yowma naxr baarak allah fiik marxaba sheekh baarak allah fiik xikmadu dhowr xikma culamadu sheegaan waa ku maqli waay macali khaalid waa codkaadu fiican uma fahmin xikmadu ku jirta waxaa weeyaan bay culamadu leeyihiin waxaynu isku shabahaynaa xujaajta qolyaha xujaajta ah markay xarmadaanba way joojinayaan wax walba inay taabtaan say tafadkoodii iyo hawlahooda u wataan gibilka waxay iska ridahayaan yowma anahar maalinka ayago ku beegmeen baa aduguna ku dayanaysa saa darteed bacdu salaf waxay samayn jireen yowmu carafa masaajiday geli jireen way carafaysan jireen maanta caraf lama taagno waxay qabaan bacdusl saakoo kale inaguna inaan usoo kalahano masaajidda oo meesha lagu qadeeyo oo nink ninka aan soomayn nin kalena gabalku ugu dhaco marka maqrib la tukadaan laga butaaco masaajid oo loo butaaco xaafadaha atacriif fii hayri carafa waa masale slf isku khilaafeen jamaaca min aslf wa saxaabiya taabiciin ba ayaana samayn jiray inay ku carafaysteen meelaan carafa ka ahayn oo masaajidda camiraan oo salaada badiyaan oo qur-aanka badiyaan oo maalinkaa sadaqada badiyaan iska soo qaada inay taagan yihiin carafo ay taagan yihiin marka xikmada oogu cad waxaa weye in lagu daydo xajiij bayt اllaahi اxaraam sida acmaal badan oon samayna xajkaba loogu dayanayo umu ismaaciil alayhi الsalaaةu wasalaam xikmadaas ugu cad xikmo kalena way sheegaan culammadu lakin intaan kaga kaaftoomo baarak اllah fiikum hadday iskhilaaaan nabigaan raacaynaa laakiin hadda isma khilaafsano baara la i hadday iskhilaafaan nabigaynu raacaynaa de nabiga cidna lala siima maayo saxaabado dhan hadday meel maraan suubanaynu raacaynaa laakiin ma dhacayso saxaabao dhan inay meel u dhaqaaqaan suubanano meel u dhaqaaqo saxaabigu wuxuu ku dhaqmay fatwadii suubanaha sal alay slam nabigu soo ummadda ma khiyaarsiinin wuxuu yihi jumcada nink ninkii ciid tukaday jumcadii waa kaga filan tahay hadduu doono ha tukado hadduu doonana ha iska joogo nebigu muxuu inoo sheegay inay khiyaariya tahay labada khiyaar kii fiicnaa ee fadliga badnaa iyuu subanuhu sameeyey samayntaa falkuu nabigu samaynaya laa yadullu cala alwujuub inamaa yadullu cala alistixbaabi wاljawaaz sabaabku waa sidaa marka dhaqanka saxaabada iyo nabigu falkiisii waa isku mid ayb khilaaf meesha ma yaal su-aalihi waa idinka dhamaan bayla tahay waan kici karaa marxaba sheekh wuxuu leeya neefka la qalay hilibkiisa intee leeg baa xaqa la dhigin kara in leeg baa la qaybin karaa oo la sadaqaysan kara wax xad laa taxdiid boqolkiiba konton dhigo boqol kontanna sadaqaysa ku dhihi mayno intii adiga kula qumanaatana guriga dhigo oo oodkaca ka dhigo iyo colob kuna quraaco isbuucyada soo socda inti kula qumanna sadaqayso bacdu salaf laakiin waxay dhihi jireen saddex qaybood isleeka laga dhigo qaybna hadyiha loo sii qaado xaramkaa la geeyo qaybna guriga lagu reebto qaybna hala sadaqaysto saasay dhihi jireen mar haddaan hadda inagu aynu halkan joogno oo hilibaan sii qaadna aysan suuragal ahayn iyo hadyi la sii qaado laba islaag intii laga dhigo qaybna adigu carruurta iyo adigu ku quraacda qaybna muslimiinta masaakiinta lagu sadaqaysta maalin laqada ugu sameeya insha allahu tacala marxaba sheekh qofka wakiilka laga dhigay laba qaybood mid unbuu noqonayaa in loo soo wakaashay inuu neefka gawraco keliya iyo in loo soo wakaashay lacag intii loo soo diray la yidhi udxiyo soo iibi xaggana gawrac labadaa mid un weeye adiga lagu soo wakaashay udxiyada aduu iskamaadan gawracin adiguna malihid masaakiinta cunaysaad ku jirta hilibkaa doontaad ka qaadan waad cuni karta haddii laakiin wakaalada kharash lagu siiyey waxba kama taaban kartid wakaalada haddii kharashka camalka iyo hawsha wa lagugu siiyey waxba kama qaadan kartid muslimiinta cunaya waad ku darman kartaa laakiin mar haddii wa lagu siiyey xaqaygii iyo xooggaygi hawsha aan qabtay hilibkaygii baan goosanaya qoli waxaa jira intay nafka gowracaan qaybta haloosha iyo lugaha iyo madaxa iyo xisaabo culus la hada kana dhigta hawlqabadkoodii maalinka ay qabteen ka dhigta haddii ujuuradaada ee mushqayaadaada lagu siiyey hilibkaa kama qaadan kartid waxaad u aragtay inuu yahay kharash laakiin masaakiinta cunaysay haddaad miskiin tahay oo sadaqa kugu baxdo waad ka qayb qaadan kartaa barak allah fiik ninkan jumca ku waajibay salaad duhr wuu tukanaya salaad duhr wuu tukanaya baarak fiik ninkay ciiddu ka ridayso duhurku waa ninkay jumcadu waajib ku ahayd ee ciidina soo tukaday waajibku saasuu kaga dhacay ninka laakiin duhurkii baa laga doonaya baaraka allah fiik xayaakum allah